بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر cashirkeenna maanta aynu arki doonaa biidni illaahi tacaala ama aan dhigan doonaa waa cawaamisha mubtadaha iyo khabarka dusha ka gasha ee loo yaqaano nawaasikhu libtidaa ama loo yaqaano sidaynu ognahay alcawaamil aladaaqila cala almubtada waalkhabar mubtadaha iyo khabarka oo cashir aynu shalay soo dhiganay ahaa waxaa dusha ka gelaya waxyaabo nawaasikh loo yaqaano muxamedun qaa'imun markaan idhaa muxamedun qaa'imun muxamedku waa mubtade oo waa marfuuc qaa'imun waa khabar oo waa marfuuc kaana ayaa dusha ka gelaysa ama danno ayaa dusha ka gelaysa ama inna ayaa dusha ka gelaysa markaa khilaaf baa halkaa ka soo booday is isjiidhay ama isqabtay ama is khilaafay laba qodob oo cawaamishii ka mida ayaa iskhilaafay ibtiduhu wuxuu doonayaa mubtadaha iyo khabarka in la rafciyo ayuu rabaa ibtiduhu wuxuu rabaa mubtadaha iyo khabarkaba inuu mubtadahana inuu rafciyo mubtaduhuna uu khabarka rafciyo kaanana waxay doonaysaa inay mubtadahana rafcisato khabarkana nasbisato kaana iyo ibtidihii baa iskhilaafay maxkamaday isla tegeen waxa loogu garqaaday ama xaakinkii uu ugu garqaaday inuu garta ayo siiyo ma ibtidihii baa la siiyey oo mubtadiya khabarkaba marfuuc baa laga dhigay mise kaana ayaa la siiyey oo mubtaduhuna waa marfuuc khabarkuna waa mansuub yaa la siiyey kaana waa akhawaatuhaa baa la siiyey talow xaakimku xujada uu u raacay maxay ahayd muxuu u cuskaday markuu kaana siiyey uu ibtidaha u diiday muxuu cuskaday wuxuu cuskaday labada ishaysta ayaa kala awood batay kaana marka la eego waa caamil lafdiya waa caamil lagu hadlayo ibtidaha marka la eegana waa caamil macnawiya hadday iskhilaafaan laba caamil mid lafdiya iyo mid macnawiyihi dee waxaa xoog badan ka lafdiga kaana ayaa ka xoog badanaysa waxaad culima ila egtiin haddaba cashirkeenna niqaadkiisaan doonaya inaan taabto halka uu ka hadlayo intaanan taabanin afar jumlo iga qora afar jumlo waa muxamedun saaimun bal intaa qor marka hore muxamedun saaimun intaa qor muxammadun saaimun waa jumlo muxammadun saaimun muxammadun saa'imun ma qortay haddana waxaad qortaa mar labaad kaana muxammadun saaiman saaimantii fadxatayn si kaana markaad ka horraysiiso kaana muxammadun saa'iman haddana qor kaana muxammadun saa'iman muxamedka waa damatayn saa'imkana fadxatayn kaana muxammadun saa'iman haddana mar saddexaad waxaad qortaa inna muxammadan saaimun inna muxammadan saaimun inna muxammadan saa'imun mar afraad waxaad qortaa mad afraad waxaad qortaa danantu muxammadan saa'iman labadiiba fadxatayn sii danantu muxammadan saa'iman muxamedkiina fadxatayn baan siiyey saa'imkiina fadxatayn baan siiyey danantu muxammadan saa'iman afar jumlo maiga haysiin jumlada koowaad cashirkeennii shalay buu ahaa oo mubtadiya khabar weeyaanoo shalaynu soo dhigannay mubtadihiiyo khabarka waa muxamedun qaa'imun mubtadaha iyo khabarkaa waxa gelaya wax nawaasikh la yidhaah waa saddex baab kaana waa akhawaatuha waa saddex iyo toban ficil kaana waa akhawaatuha waa saddex iyo toban ficil kaana wa akhawaatuhaa waa saddex iyo toban ficil mubtadiya khabar bay geli inna wa akhawaatuhaa waa lix xaraf inna wa akhawaatuhaa waa lix xaraf danna wa akhawaatuhaa waa toban ficil ama sagaal ficil danna wa akhawaatuhaa waa toban ficil ama sagaal ficil saddexdaa qodob ayaa mubtadiya khabarka dusha ka gelaya qodobka koobaad maxaynu ka dhignay culimo kaana wa akhawaatuha imise way tira ahaan saddex iyo toban qodobka labaadna maxaynu ka dhignay inna wa akhawaatuhaa waa imise qodob waa lix ma ficila mise waa ismi mise waa xaraf lix xaraf baynu nidhi saddex iyo tobanka horena ficil baynu ku tilmaanay haye danna waa akhawaatuhaa tira ahaan waa u imisa waa toban ama sagaal labadaasaa laysku qabtay ajrumigu toban buu ka dhigay inaguna sagaal baynu ka dhigi doonaa qowlka muctamedkaa ah sagaal baan qaadan doonaa hadda laakiin hadda kitaabkeennii hore labaatan iyo dheeraad baan kusoo dhiganay kitaabkeennii hore labaatan iyo waxoogaa baan ku soo dhiganay laakiin ajrumigu hadda sagaal buu inoo dhigayaa sagaal qodob ayuu inoo qoraya ama toban qodob toban buu qorayaa qorayaayo xabada samica baynu ka tuuri doonaa culima haddaba saddexdaa nawaasikda ah shaqo ahaan eega siday sameeyaan kaana markaan soo qaato mubtadaha hore marfuuc bay ka dhigi mubtadaha hore marfuuc bay ka dhigi waa kaana mubtadihii marfuuc bay ka dhigana siduu marfuuc u ahaan jiray khabarkana mansuub bay ka dhigi muxamedun qaa'imun markan kaana ku dara seen ugu dhawaaqi haddaba muxamedun qaa'imun kaana ku dar seen ugu dhawaaqayaa kaana muxamedun qaa'iman kaana muxamedun qaa'iman qaa'imkii waa inaan mansuub ka dhiga waxaad u fiirsataa haddaan inno ku darana cagsiga kaana weeyo ka horee mubtadaha ahaan jiray ayay mansuub ka dhigi ka dambe ee khabarka ahaan jirayna marfuuc bay ka dhigi maxaan ugu dhawaaqaa inna markaan isticmaalayana inna muxammadan qaa'imun inna muxammadan qaa'imun waa inna wa akhawaatuha danno haddaan ku darana labadaba mansuub bay ka dhigani maxaan idhaahdaa muxammadun qaa'imun markaan danantu ka horraysiiyo danantu muxammadan qaa'iman saddexdaa nawaasikh ayaa mubtadiya khabarka dusha ka gelaya qaybta la horraysiinayo ayaa la ysku qabtay makaana ayaan horraysiinaa mise inna ayaan horraysiinaa mise danna ayaan horraysiinaa waxaa la yidhi waxa la horraysiini waxa ficilka ah ilain ficilku isagaa camalka asalu ah shayga caamilka inuu ficil noqdo ayaa asalah kolka ficilka ha la horraysiiyaa la yidhi ficilkii yaa mutay kaana ugu mudan kaana ayaa ugu mudan oo iyada sidaasaa loo hormariylen waa ficil eh ha la horraysiiyo inaha laga horraysiiyo waxaa la yidhi haddaba waxa haddana isqabtay inna iyo iyadanna sidee loo kala horraysiini in danna la soo horraysiiyey ahayd sow maaha inta badanna culimmadu innay soo horraysiiyaan maxay culimmadu danna dib ugu dhigeen baa la yidhi waxa danna dib loogu dhigay labadii jus ee mubtadaha iyo khabarka ahaa ayuu midi ahaan marfuuc yahay innada innada waa marfuuc keebaa marfuuca ka dambe ayaa marfuuca halka danna labaduba ay isbedeleen ay mansuub ka yihiin warka dee uu mid asalkiisii hore iyo xarakadiisii hore uu sito ha la soo horraysiiyo waa inne ini iyadoo xarafa ayaa danno oo ficilo laga soo hormariyey marka la sharxayo sababtuna waxa weeye inna wa akhawaatuhaa labada jus ee mubtadaha iyo khabarka kale ah mid ahaan baa marfuuca halka danna labaduba ay mansuub ka yihiin waxaa mudan markaa mubtadaha kii dee labadiisa jus-u midi marfuuca ahaa in la soo hormariyo kaana wa akhawaatuhaa baynu soo hormarinayna kaana wa akhawaatuhaa waa saddex iyo toban ficil kaana ayaa ugu horaysa kaana baabulcawaamili waa cawaamisha baabkeegii cawaamishii adaakhilati dusha ka gelaysay cala almubtada'i mubtadaha iyo walkhabari khabarka cashirkeennani wuxuu ka warbixinayaa kaana waa akhawaatuha waa inaan ogaano tira ahaan waa imise marka koobaad tira ahaan waa inaan ogaanaa waa awal nuqda tira ahaan kaana waa akhawaatuha waa inaan ogaanaa kow nuqdada labaad waa inaan camalka ay samaynayso ogaanaa oo ismiga siday marfuuc uga dhigiyo khabarkana mansuub camalkeegana waa inaan ogaanaa tallaabada saddexaad mid kasta qaybtiisa waa inaan ogaanaa kaana qayba ayay leedahay ismiguna qayba ayuu leeyahay khabarkuna qayba ayuu leeyahay waa tallaabada saddexaad tallaabada afraadna tusaalayaasheeda waa inaan ogaanaa bal haddaba ila eega wahiya kuwani alaaatu ashyaaa waa saddex shay saddex shay baa mubtadaha iyo khabarka dusha ka gala kaana wa akhawaatuhaa waa kaana iyo kuwa lamidka ah kaana iyo walaalaheed ha odhan kaana wa akhawaatuha kaana iyo kuwa lamidka adhe mas'aladu waa balaaqa oo majaaz baa ku jira waa kaana iyo kuwa lamidka ah kaana iyo walaalaheed ha odhan ilain hooyadii wada dhashay tus baa lagu odhane kaana wa akhawaatuha kaana iyo kuwa lamidka ah waa kow waa imisaynu ka dhignay kaana wa akhawaatuha saddex iyo toban saddex iyo tobanka wax xaraf ihima ku jiraa maya saddex iyo tobankuba waa maxay waa ficil wey saddex iyo tobankuba mararka qaar baa ismi laga ishtiqaaqdaa wa inna wa akhawaatuhaa inna iyo kuwa lamidka a ah inna iyo kuwa lamidkii tira ahaan waa imisa waa lix ama shan lix ama shan lixda inoogu daaya ma ficilaa mise waa asmaa mise waa xuruuf lixduba waa wada xaraf wa danantu wa akhawaatuhaa danantu iyo kuwa lamidka ah danantu iyo akhawaadkeegu waa imisa tira ahaan sagaal baynu ka dhignay tobanna sheekuu sheegi doonaa baynu nidhi oo toban buu ka dhigi doonaa ma ficila mise waa asmaa mise waa xaruuf waa wada ficilo weeyi kaana maxay ku samaysaa mubtadaha iyo khabarka markay gasho kaana markay mubtadiya khabarka gasho maxay samaysaa mubtadaha hee magaca way ka beddeshaa oo halkii mubtade laga odhan jiray ismu kaanaa laga odhan doonaa horta taa la soco magacii wuu isbedeli doonaa halkii mubtade laga odhan jiray maxaa laga odhan ismu kaana ayaa laga odhan halkii khabarka laga odhan jirayna khabarulmubtade u ka ah khabaru kaanu ka noqon camal ahaanna ismigii marfuuc buu ahaan waxa kala duwan waxa rafcinaya laakiin markuu mubtadaha ahaana ibtidaha rafcinayey hadda kaani markay gashayna kaanadaa rafcinaysa waa siday basriyiintu qabaan laakiin kuufiyiintu waxay yidhaahdeen war mubtaduhu markay kaana gasho ibtidihiisii horunbaa rafcinaya kaanadu khabarkunbay nasbinaysaa cinda alkuufiyiin kuufiyiinta su'aal quraa la weydiiyo way ka jawaabi kari waayeen waxaa la yidhi aryaadaheen culimoy waa la arkay ficil wax rafciya ficilka laazimkaa faacilunbuu qaataa jaaa muxamed ficil waxna rafciyo waxna nasbiyana waa la arkay ficilka mucadaha ah faaciliyo mafcuul buu qaataa weli af carabiga ma haysiin baa la yidhi ficil wuxuu nasbiyo oon waxbaba rafcinin jawaabta way ka jawaabi kari waaye ma jiro de af carabiga ficil wax nasbiyo oo waxba aan rafcinin ma jiro ficil markaad aragto waa inuu wax rafciyo ama uu rafcaha ku egaado ama uu mansuub kale samaystaa kuufiyiintu way ka jawaabi kari waayeen marka ay yidhaahdeen kaana khabarkuunbay nasbinaysaa mubtadaha iyo ismigeegana ibtidihii horaa lagu rafciyey waxa la weydiiyey su-aasha hadalkooga waxa ka dhalanaya ayaa la weydiiyey way ka jawaabi kari waayeen fa amaa kaana wa akhawaatuhaa kaana iyo kuwa lamidki ihi fa innahaa tarfacu way rafcin al isma ismiga ayay rafcin maxay samaynaysaa kaana iyo khawaakad ismigii hadda waa kii mubtadaa ahaan jiray maxay ku samaynaya ismigaa mubtadaha ahaan jiray marfuuc bay ka dhigi waa kow wa tansibu way nasbin alkhabara khabarkana way nasbin mubtadaha markay gasho marfuuc bay ka dhigan macnuhu iska bedelay oo markii horena ibtidaha rafcin jiray haddana kaanada ayaa rafcinaysa khabarkana mansuub bay ka dhigi caliyun qaa'imun kuma kaana ku daraya caliyun qaa'imun maxaan idhaahdaa kaana caliyan qaaiman miya maya or kaana caliyan qaa'iman miya maya haddaba waan gartay waxa weeye kaana caliyan qaa'imun arsow saa ma aha may sidaana maaha waayo ka hore waa in marfuuc laga dhigo ka dambana mansuub laga dhigo maxaan idhaha markaa kaana caliyun qaa'iman waka alcaliyaani qaa'imaani ama azaydaani qaa'imaani waa cashirkeenni qaa'imaani waa cashirkeenni shalay bal kaana ku dara haddaba azaydani qaa'imaani ee musanihii mubtadihii marfuucuunbuu ahaan oo alifkiisii baad u dayin maxaan odhan markaa kaana zaydani kaana zaydaani qaa'imayni ya ku dari khabarka ilan musanaha marka la nasbinayo ya lagu nasbin jire kaana zaydani qaa'imayni baan odhanayaa azayduuna qaa'imuuna baan haddana rabaa azayduuna qaa'imuuna labada azayduuna qaa'imuuna ah bal waxaad igu dartaa kaana ku dar kaana zayduna wowgii baan u daynayla waa ismigiiyo waa marfuuce kaana zayduna hee qaa'imiinadaasaan ya ku darilay khabarka waa mansuub kolkaa jamac mudakarusaalim ya baa lagu nisbin jiray kaana zayduna qaa'imiina baan ugu dhawaaqaya wahaakada kaana macnaheegaan culima haddaba isweydiinaya maa macnaa kaana kaana macnaheegu waa maxay kaana waxaa loo yaqaanaa waxay faa'iidaysaa mararka qaar ficil maadiya waa ficil maadiyoo tegey oo maca nqiaacin ah intuu tegey ayuu hadda go'ay oo hadda ma jiraba wa kaana carshuhu cala almaa buu ilaahay aayad qur'aana ku yidhi wa kaana carshuhu cala almaa cirka iyo dhulka intaan la abuurin carshiga ilaahay biyaha ayuu saarnaa biyuhu ka sarreeyo wax u dhexeeyey ma jirin wa kaana carshuhu cala almaa haddama wakaana carshu cala lmaaba mise iyo dhulkiibaa meesha yimid oo la sameeyey iyo dhulkii ayaa meesha yimid kolka kaanada aayaddaa qur'aanka ku jirtaa waa maadi macanqidaacina waa maadi go'ay oo tegay weeyi kaanadu waxay faa'iidaysaa mararka qaar waa addawaam walistimraar whubuut bay faa'iidaynaysaa waxa weeye markay dawaam noqonayso haddaad tidhaahdo eh, kaana allahu casiizan xakiiman haddaad tidhaa kaana allahu casiizan xakiiman haddii lagu idhaa war ilaahay awood buu lahaa xikmadna wuu lahaa berigii hore miya hadda waa sidee haddii lagu idhaa ka warran dib siu ka ahaan doonaa haddii lagu yidhaha ka warran kolkaad kaana allahu casiizan xakiiman tidhaahdo ee kaanadan maadi ha ka dhigin maadi qudhahe waa inaad u fahamtaa kaanad tahay maca istimraarin ee waxa weeye kaana wa yakuunu walaa yazaalu an yakuuna ibnu cabbaas buu ahaa baan filaya radia allahu canhu saxaabigii sidaa ku macneeyey eeg ilaahay kaana ilaahay wuu ahaa casiiz haddana wuu yahay casiiz dibna wuu ka ahaan doonaa casiiz kolkaa ismiga asmaada ilaahay markay kaanadu gasho inta badan waxay faa'iidaysaa alistimraar wax la yidhaha bay faa'iidaysaa haddaad tidhahdo wakaana rabbuka wa kaana rabbuka ghafuuran haddaad tidhaahdo kolkaa wuu ahaa hamoodin inaad ku macnaynayso ilaahay dembiguu dhaafi jiray berigii hore hamoodin hadda waa sidee baa lagu odhanayaa war ilaahay dembiga u dhaafi jiray oo hadduu dhaafa oo dib buu ka dhaafayaa weeye macnuhu waa alistimraar kaanad waxay faa'iidaysaa mararka qaar waxa la yidhaahdo xaaladaa xilliga uun la taagay wakhtigaa la joogo wakhtigaa la joogo uun macno xaaliya oo hadda ah ayay faa'iidaynaysaa aayada qur'aanka u fiirso ilaah baa aayad qur'aana ku yidhi qaaluu kayfa nukallimu man kana fi mahdi sabiya eeg maxay ku lahaayeen maryam markii laynooga warramayey maryam tolkeed waxay ku yidhaahdeen markay ciise ula timid kayfa nukallimu seenu ula hadli hee man kaana fi lmahdi sabiyan ilmihii dharabta ku jiri jiray oo ma qofan dharab ku jiri jirin baa jiray oon dhabarka soo marin baa jiray ilmo kastaa dhabar iyo dharab buu soo maray kolkaa maxay uga jeedaan kaanadaa maadi hamoodin ee kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi hadda ka dhabarka lagu sido hadda ka dhab waa xaali weeyaan aayadda qur'aankaa ah, man kaana fi lmahdi markay leeyihiin maadi uun hamoodin inay tahay haddaba kaanadu mararka qaar waxay ku tustaa maadi maca inqiaac mararka qaarna alxaal ama alwaqtu aladii anta fiihi sida aayaddaa qur'aanka ah mararka qaarna addawaam walistimraar ayay kaanadu faa'iidaysaa fa amaa kaana wa akhawaatuhaa fa inahaa tarfacu lisma ismigaasi wuxuu yahay ma garanaysaa ismigaasi waa mubtadihii magacaa laga bedelay oo hee ismibaa ismu kaanaa laga dhigay rafcihii uu rafcisnaan jiray uu ibtiduhu rafcinayayna waa laga bedelayoo maxaa loo bedelay rafcow ay rafcinayo kaana ay rafcinayso wa tansibu lkhabara khabarkana way nasbini khabarkana way inoo nasbin haddaba waxaa jira culima hal su'aala mubtade kaste kaana ma ku dari karaa mise kuma dari karo mubtade alle mubtadehaan arko kaana dusha un ma ka geliyaa bal siday u gasho aynu eegne mise waa laga daynayaa kaanadu shan shardi bay leedahay mubtadaha ay gelaysaa shan shardi buu culima leeyahay shan shardi mubtadaha markaad ka hesho unbuu kaana unbaad kaana ku dari kartaa shardiga koobaad allaa yakuuna almubtada'u laazima sadri baa mubtaduhu yidhaha mubtadahu yuunan noqonin waxyaabaha bilowga waajibsada ama sadaarada muta haddaan man anta ku idhaa man anta war kumaa tahay man anta yaa mubtada'a halkaa man baan mubtade ka dhigi karnaa man mubtadaan ka dhigi karnaa khabarna waa laga dhigaaye man markaan mubtade ka dhigo antana aan khabar uga dhigo man anta markaan ku idhaa man haddaan mubtade ka dhigo oon mubtadenimo u qaato bal kaana dar makaana man anta in la baad moodi lama odhan karaba carabimo kuma darin sheekhow hadduu ismulistifaam noqdo mubtaduhu ama ismu shardiba uu noqdo mubtaduhu eegeeg waxaa tidhi man yaatinii falahu dirhamun man yatini ninka ii yimaada falahu dirhamun shilin baan siinaya ereygan man ii waa ismu shardi laba ficil bay jasminaysaa maadaamay laba ficil jasminaysa iyadu waa mubtade man yatini mantan labada ficil jasminaysa ee mubtadaha icraaban bal kaanama kusii daraa lama ogola carabiba kuma darin ismu shardiga iyo ismulistifhaamka iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah kaana waa khawaat waa waa ka mamnuuc waad ila socotaa baan umalaynaya mubtaduu markuu yahay shardiga koobaad allah yakuuna laazima sadri baa la yidhahdaa mubtaduhu yuuna xagga hore mudanin shardiga labaad anlaa yalzama alxadfa baa la yidhaha mubtaduu yuuna xadafka laazimin haddii mubtadaha waajib loo xadfo imise jeer baa waajib loo xadfayey toddoba jeer baynu soo marnay oo mubtadaha waajib loo xadfo kitaabkeennii kalan ku soo marnay haddii mubtadaha waajib loo xadfo kaanama ku dari oo uu maya waad ka daynaysaa taana culima shardiga saddexaad ee lagaaga baahan yahay anlaa yalzama xaalatan waaxida baa la ydhaha xaalad qura laazimi duuba lilmu'miniin kelmadda duuba xaalad qura ayay laazimtaa rafcahaasun bay laazimtaa duuba lilmu'miniin ama weylun lilkaafiriin waylun iyo duubaa iyo kuwa lamidka ah kaana laguma dari karo oo waa shardiga saddexaad ayaa sheegaya shardiga afraad anlaa yalzama alibtidaa binafsihi in isaga mubtade laga dhigaayayna laazim noqonin sida aqalu rajulin yaquulu dalika oo kale jumlada ah aqalu rajulin aqaludaa kaana kuma sii dari karo iyadaa laazimta in mubtade laga dhigo waa shardiga afraad culimo shardiga shanaad ee ugu dambeeya waa anlaa yalzama alibtidaa bigayrihi in kayrkii mubtade laga dhigtaa oo lagu bilowda ayayna laazim noqonin kharajtu fa idaa asadun bilbaab waaban baxay oo albaabka libaax taaganun baan la kulmay kharajtu faidaa asadun bilbaab jumlada faidaa asadun ah idaada fadaasi waa faau lfujaa'iya baa la yidhaahdaa faidaa asadun bilbaab idaadaasa idaa fujaa'iye la yidhaahdaa idaada fujaa'iyadii laba icraabood bay leedahay sidaynu ognahay kaka dambeeya inaan jumlo dhammaystiran ka dhigno iyo inaynu nidhaahno may mubtadah meesha ka maqan kaa doontaba dhahoo culimo kaa doontaba dhaho waxa lagu leeyahay markaas oo kale idaadaa fujaa'iyada ah oo kale markuu mubtaduhu daba dhaco kaana laguma dari karo shantaa shardi ayaa lagaaga baahan yahay waxa kaana lagu daraya in laga helo kaana waxa lagu daraya shan shardi baynu u shardinay wahiya ficiladani waa kaana wuu ahaaday baa la yidhaahdaa amsaa wuu ahaaday baa la yidhaahdaa uu galabaystay hamoodin sheekh amsaa waa kaana unbay la macno tahay asbaxa wuu ahaaday baa la yidhahdaa wuu waaberiistay hamoodin asbaxa wuu ahaaday adxaa wuu ahaaday baa la yidhahdaa wuu barqinaystay ha odhan kaana kaanabaa meesha hogaaminayse wadalla wuu ahaaday weeye wuu hadhsaday hamoodin wabaata wuu beriyey hamoodin wuu ahaaday weeyaane wasaara wuu ahaaday weeye walayse ma ahaanin waxaa la yidhahdaa sideedaa ficil kaana ayaa macnahooga ay leeyihiin laysina maa kaana ayay leedahay toddobada ficil ee laysa ka horreeya kaana ayaa hogaaminaysa kaana wuu ahaaday weyi asbaxa wuu ahaaday laakiin ahaanshaana xilliga subaxda ah asbaxa wuu ahaaday xilligii subaxda weyi asbaxa wuu waaberiistay haddaad aragto way jirtaayo way yar tahay oo teenan ma aha mubtadiya khabarka gasha amsa wuu galabaystay haddaad aragto way jirtaaye wayna yar tahay tee midna maaha mubtadiya khabarka gasha taamaa la yidhahdo faacilbay iyadu qaadataa kaana wuu ahaaday mubtadiya khabar bay kaa doonaysaa maxaa ii tusaalee bal kaanadaa ah. kaana muxammadun qaa'iman ama saa'iman amsa amsat faatimatu maxaan idhaha amsat faatimatu saa'imatan faatimana waan godaya saa'imatan on kordhan asbaxa aljawu muctadilan adxaa caliyun musalliyan dalla yuusufu dalla yuusufu maxaad tidhaahdeen qaari'an baata caliyun qaa'iman saara maxaan idhahdaa haye saara saara he balke sheega dee culima saara caliyun qaa'iman waa sax waad odhan kartaa laysa haye laysa axmedu laysa axmedu daaxikan shukran haddaba culim waxaan doonayaa ila eega intaaba waan tusaalaynee ana qaa'imun baan doonayaa in kaana la iigu daro ana qaa'imun kaanaha la iigu daro waana lagu dari karayaa hamoodina inaan lagu dari karaynin haye or bal ku dar kaanadani wax anadi ana qaa'imun sow maaha anada ana waa aniga saw ma aha hore bilowgiisa waxaan ku soo dhigannay damiirka mutasilka ah inuu darabtu noqdo ta'da godan inuu noqdo dee kaanadii ta ku dar ilin mutasil buu noqonayaa ana qaa'imun eeg ta godan bay anadii isku bedeli oo kaana la xidhiidhaysa kuntu baan odhan okay qaa'imkii waa khabarkii iyo mansuub ka dhig kuntu qaa'iman kuntu qaa'iman anuu waan taaganahay wey anta qaa'imun kuma hadaba kaana iigu daraya anta qaa'imun antadii waxay isku bedeli ta kor dhigan oo kaana la xidhiidhaysa maxaan idhahdaa markaa kunta qaa'iman anti qaa'imatun baan doonayaa inad kaana ku darto haddana ta kasrisan bay isku bedeli maxaan odhanayaa kunti qaa'imatan wahaakada wamaa zaala wey maa zaaladani iyaduna mubtadiya khabar bay gelaysaa maa zaala mubtadiya khabar bay gelaysaa maxaan odhanayaa markaa maa zaala yuusufu daaxikan yuusuf kama suulin inuu qoslo wamanfaka mubtadiya khabar bay gelaysaa manfaka acdaau lislaami yakiiduuna lah cadowga muslimiintu kama zuulayaan inay shirqoollo dhigaan wamaa fatia maxaan idhaahdaa markaa wamaa fatia maa fatia aclaamu salaami marfuuca kama zuulin calanka nabadgelyadu inuu taagnaado wamaa barixa maxaan idhahdaa maa barixa bal sheega dee culima maa barixa maa barixa caliyun xaafidan cali kama zuulin inuu wax xifdiyo haddaba intaasi maa zaala ayay la macno yihiin maa zaala macnaheegu muxuu ahaa culima maa zaala kama zuulin sow ma aha manfaka waa maxay macnaheegu kama zuulin maa zaala unku macnee wamaa fatia waa maxay macnaheegu kamu zuulin wamaa barixa waa maxay macnaheegu kamu zuulin intanna inta tanaa hogaaminaysa wamaa daama ficilka maa daama intuu daa'imsan yahay kamuu zuulin ma aha iyadu wamaa daama intuu laa asxabuka kula saaxiibi maayo maadaama rafiiquka caliyan intuu saaxiibka cali yahay kula saaxiibi maayo intuu saaxiibka cali yahay laa asxabuka maadaama caliyun rafiiqaka ama maadaama rafiiquka caliyankaa doonto ka dhigo sheekow wamaa tasarafa minhaa iyo waxyaabaha waxa ka tasarufa waxyaabaha waxa ka tasarufa tasarufku waa maxay waa ka baydhbaydha leexleexda waxa ka leexleexda wey ilaa in tasarafa uu leexleexday baa la yidhaahdaa ama uu baydhbaydhay baa la yidhahdaa sarafana uu leexleexiyey ilaahay ba aayad qur'aana inagu yidhi kadalika nusarifu alaayaat waa maxay macnaheegu nusarifu alaayaat aayadaha waa la leexleexiyaayo marna barwaaqaa lagu siiya marna abaar baa lagu dhiibaa macnaheegu waa maxay waa aayad xagga alla kaaga socota oo la doonaya inaad wax ku qaadato weeyi barwaaqadan bal inuu shukriyo abaarta bel inuu ogaado cidda koonka maamulaysa uu isaga baryo uu isaga u noqdo uu ogaado xikmadii inay ku jirto waa aayaad weeye ilaahay lagu rumaynayo subxaanahu wa tacaala marna xanuun baa laguu dhiibaya marna caafimaad waa aayado ilaahay aynu ku rumaynayno subxaanahu wa tacaala haddaba kadalika nusarifu laayaad aayadaha waanu idiin leexleexinaynaa baa lagu yidhi kolba waxba aayadaha aayad nooc ka mid a ah lagu keenayaa mar caafimaad mar xanuun mar murugo mar farxad mar abaar mar barwaaqo marba nooc weeyi kadalika nusarifu laayaat sarfigu waa leexleexin markaa hadaba wamaa tasarafa minha waa maxay macnaheegu kelmadahan wax ka baydhbaydha ayaa jira oo tale waa maxay waxa ka baydhbaydhaya saddex baa loo qaybiyaa culimo saddex qodobad hadda eega kitaabkeenna kalena waan ku soo marnay mutasarif taama mutasarif taama waxaan ku idhi mutasarif eh? taama mutasarif naaqis ah jaamid saddexdaasaa loo qaybinayaa maxaynu nidhi mutasarif taama waa kow mutasarif naaqis ah waa laba jaamid waa saddex jaamidku waxa weeyi waa wax sidan iminka aynu u aragnay aan iska beddelaynin waa laba erey oo qura layse iyo maadaama labadaa erey oo qura jaamida saddex iyo tobankii layse iyo maadaama ayaa jaamida laysa waa jaamidoo weligeed isma bedesho mudaaric ka dhigi kari maayo amarna ka dhigi kari maayo ismi faacilna ka dhigi kari maayo ismi mafcuulna ka dhigi kari maayo laysa waa laysa un laysa waa jaamid markaa waxaa kaloo jaamida daama daama ma mudaaricayn karo oo amarkeega ma keeni karo oo ismi faacilka ma keeni karo daama waa daama un haddaan dumtu idhaahdo waa maadigii un maadigii nooc kamida un way dumtu markaan leeyahay dumtu haddaad aragto iyo duumu yoduumu yaduumu waa mudaaric oo wuu jiraa laakiin daamadeennan maaha waa daamo kale ilan ficilada waa inaan ogaano macaanida luqalcarabiya ay ku dhex leeyihiin walow kaanat idunyaa taduumu liahliha lakaana rasuulullaahi xayan wa baaqiya ayuu ninkii gabayga tirinayay lahaa adduunyadu hadday cid u daa'imi lahayd nebi maxamed baa waari lahaayay u daa'imi lahayd sala allahu alayhi wasalam adduunyadu hadday cid u daa'imi lahayd nebiga ayaa waari lahaa kol haddii nebi maxamed maxaad u malaynaysaa qof kalena maay muxuu ku leeyahay waxa weeye waa dareemaysaa halka aad ku dambaynayso ama hoygaagu halku yahay dhabtiih ayaa dareemaysaa haddaba gabayaagaasi wuxuu yidhi walow kaanat dunya tduumu tduumu waa ficil mudaaric tduumu waa ficil mudaaric tduumudaasi ma aha daamadeennan mubtadiya khabar tduumudaasi ma gasho daamadeennani waa maadi uun mudaaricna male amarna male maabaana shardiya mar kasta inay ka horrayso daamadeennan maxaa shardiga inuu maxay ka horeeyo ma inuu ka horeeyo waana jaamid jaamidku waa imisa imisaynu nidhi labadaasi waa labadee layse iyo maadaam maxaa looga jeedaa jaamidkana mudaaric ma leh amarna ma leh ismi faacil ma leh saasaynu uga jeednaa jaamidnimada jaamidku waxa qallalay ee fadhiistay baa jaamid la odhan jiray kolkaa wuu fadhiistay oo daama daamadaasunbay tahay laysana laysadaa unbay tahay haddaad lastu tidhaahdid ama dumtu tidhaahdid maa dumtu xayan oo kale ma diidana teenin waa maadigii un waa iyadii oo maadioo lagu daray un waxaynu doonaynaa mutasarifka naaqiskii waa afar waa maa zaala iyo saddexda kusoo xiga mutasarif naaqis ah waa afar kelmadood baa mutasarif naaqisa ah afarta kelmadood waa maa zaala iyo manfaka iyo maa fatia iyo wamaa barixa afartaa kelmadood ee mutasarifka naaqiska ah waa mutasarif naaqis ah waxaynu uga jeednaa mutasarif naaqisa ah, maadi way leeyihiin oo waaba kan maadigoogii maa zaala waman faka wamaa fatia wamaa barixa maadi way leeyihiin maxaa kale inoo dheer intaa waxa inoo dheer mudaaricna way leeyihiin oo maa zaala maxaynu mudaariceegii ka dhignaa zaala bal hala mudaariceeyo yazaalu baynu ka dhigi wa mid kale yazaalu baynu ka dhigi walaa yazaaluuna mukhtalifiin buu ilahay aayad qur'aana ku yidhi walaa yazaaluuna mukhtalifiina kolka zaala mudaariceegu waa yazaalu haye fatia mudaariceegu waa maxay fatia fatia mudaariceegu waa yaftau sida aayadda qur'aanka ah tallaahi taftau tadkuru yuusufa oo kale barixa mudaariceegu waa yabraxu ama nabraxu sida aayadda qur'aanka ah lanabraxa calayhi caakifiin infaka mudaariceegu waa yanfaku yanfaku ma yanfaku acdaau lislaami yakiiduuna lah afartaa ficile maa zaala wamanfaka wamaa fatica wamaa barixa afartaa ficil male amar wax amara ay leeyihiin ma jiro haddii maa zaala amarkeega keen lagu yidhaa ha u jawaabin qofkaa ah. ha u jawaabin qofka amarka keen lagu yidhaa jawaabtiisu waa inaad ka aamustaa haddii maa fatia amarka keen lagu yidhaa jawaab ma leh ku idhahdo iminka mobeelkani mu hurdaa mise wuu soo jeedaa maxaad i horta maxaad odhan mu hurdaa mise u soo jeedaa ma u hurdaabaad odhan ya ma u soo jeedaabaad odhan hadalkaasi jawaab ma le hadalkaasi jawaab ma le waxaynu ognahay jawaabuuljaahil asukuut waa sidaasoo maa zaale iyo maa fatia iyo maa barixa iyo manfaka afartaa erey amar male ogaada maxay leeyihiin qura maadi iyo iyo mudaaric mutasarif naqis a maxaa looga jeedaa naaqis naaqis waxaa looga jeedaa isbedeladoodan dhammaystirnaynoo amarkii baa ka maqan amar male afartaasina waa mutasarif naaqisa saddex iyo tobankii maxaa ii soo hadhay markaan laba jaamid ka dhigay afarna mutasarif naaqisa ka dhigay toddobaa ii soo hadhay toddobada soo hadhay waa toddobada ugu horeeya toddobada ugu horeeya waa mutasarif taama mutasarif taama waxaa looga jeedaa eeg waxay leeyihiin maadi waaba sida inoo qoran waxa kaley leeyihiin mudaaric waxa kaley leeyihiin amar waxa kaley leeyihiin ismi faacil waxa kale leeyihiin masder bal hadda u fiirso masderka waa la ysku qabtayo waa masala khilaafiya haddaba kaana waxaan doonayaa in la ii mudaariceeyo yaa mudaaricaynaya waa yakunu ama akunu ama nakunu ama takunu sow caynkaa ma aha kaana mudaariceegii waa maxay yakunu eeg afar xaraf baa dee mudaarica lagu bilowdaa soo nagii soo marnay xurufaanaytu kaana mudaariceeyo yaa ku bilaaba yakunu haddana mudaariceeyo hamse ku bilaaba akuunu haddana mudaariceeyo nuun ku bilaaba nakuunu haddana mudaariceeyo tac ku bilow takuunu mayla socotaa haddaba ya-da waxaad siinaysaa marka qaa'ibka oo kale shantii damiire qaa'ibka ahaa yabaa haddaan huwa qaa'imun kaano mudaarica ku bilow ku idhaa ya unbaad ku bilaaban yakuunu qaa'iman unbaad odhanaysaa huwadiina waa mustatir haddaan ku idhaahdo ana qaa'imun kaana mudaarica ku bilow anadii meesha way ka bixi mustatir bay noqon kaanana hamsaad ku bilaaban maxaad odhan ana qaa'imun dadka ana mudaarica ku bilaabato akuunu eeg yakuunu ma odhanaysid nakuununa ma odhanaysid takuununa ma odhanaysid akuunu qaa'iman eeg ana qaa'iman anadii gebigeeguma meesha way ka bixi waa mustatir way qarsoomi akuunu qaa'iman akuunu waa ficil mudaaricoo naaqiso mubtadiya khabar u baahan mubtadii waa damiir mustatiroo ana maqan weeyaanoo halkaa ku qarsoon khabarkiina waa aquunu qaa'iman unbaad odhan akuunu qaa'iman haddaa naxnu qaa'imuuna aan ku idhaa kaana mudaarica ku dar kaanadu bay ku bilaaban oo maxaad odhan nakunu qaaimiina nakunu naxnudiina mustatir bay noqonaysaa naxnudii maxay noqonaysaa mustatir naxnuda waa nuun anaduna waa hamso akunu qaa'iman iyo nakunu qaa'imiina baad kala odhanaysaa saas ayaynu ugu kala dhawaaqi oo labada ficil aynu dhawaaqooga ka kala dhigi doonaa biidni illahi tacaala waxaynu halkaa maraynaa culima markaa kaana mudaariceegii amarkii kaana ayaa la doonaya kaana ayaa amarkeega keenaya waa kun maxaa lagu odhanayaa markaa kun khayra aakhidin nabiga muxuu ku yidhi ninkii sala allahu alayh wasalam gardarrada ku soo doontay nin baa maalin nebiga u soo dhuundhuuntay markaasuu xilli saxaabadii ay daaleen oo nimbe geed uu hoos jiibsaday ayuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo geed yar hoos jiifa ayuu u yimid oo intuu seeftiisii qaaday ayuu ogaaday cid ka soo gaari karaysa inayna jirin nebigana aad buu u necbaa markaas markuu ogaaday inuu seef gacanta ku hayo nebiguna uu dhulka jiifuu hurdo cid kaloo ku dhowina ayna jirin ayuu is yidhi war miyaa dishaa mise waad ku jeesjeestaa wuxuu is yidhi ku jeesjees kollay dishaye buu yidhi ku jeesjees wuu kiciyey markaasuu yidhi man yamnacunii minka yaa muxamed caryaa iga kaa celinaya buu yidhi caariyaa iga kaa celinaya in badan buu odhan jiray ilaah baa difaacaya yaa iga ka eeg seeftii u haystaa awooddiisan unbaa u muuqata cid kale oo halkaa kaga dhowna ma arkayo seeftiina gacantuu ku hayaa nebiguna wakaa u jiifaa hubna ma sito man yamnacunii minka buu yidhi muxuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam qalbi deggan oo kalsooni qaba qalbi si toosa ilaahay ugu xidhan qalbi aan adduunyaduba agtiisa waxba ka ahayn ayuu nebigu kula hadlay markaasuu yidhi hee allah waa kelmad qalbi dhaba ah ka soo go'day weeye allah ninkii maxaa ku dhacay sababtii baa ka dhacday ilan gacantani waxba qaban maysa hadduuna ilaahay ugu talagelin farahan inay wax qabtaan ishaadu waxba arki maysa hadduuna ilahay ugu talagelin shay gacanta ku sidata ma raadisay weli hadda gacantaad ku sidataaba mobeelkaagiood gacanta ku sidaad raadinaysaa mararka qaar mobel baan raadinaya talow aaway ilaahay baan ugu talagelin inuu ku tuso kolka waxaa jira gacantani haddaynu ilaahay ugu talagelin inay wax qabato waxba qaban mayso seeftii baa ka dhacday nebigu sala alayhi wasalam wuu ka qaaday markaasuu nebigu ma bay nebiga ka ahayd may caqiida berid bay ka ahayd caqiidaduu berayey wuu tusay ilaahay dee siduu nebigiisa u difaacayo ilain aayad qur'aana ayuu ilaahay ku yidhi wallahu yacsimuka min annaas aayadda xaggeed ka maraysa wallahu yacsimuka min annaas ha ka warwarin baa la yidhi ilahay ba dadka kaa badbaadinayo kaa ilaalinaye ninkiibuu nebigu haddaba ayuu caqiidada bar is yidhi markaa intuu seeftii qaaday buu yidhi ah, man yamnacuni mink aniyaa iga celin muxuu odhanayaa ma sanamkii yaraw maka yimid yaa iga kaa celin buu odhanayaa wax alla wuxuu yidha muxuu nebiga ku yidhi kun khayra aakhidin arnikii kay gacanta u gasho ka ugu khayrka badan noqo oo iska kay cafi buu yidhi seef ninay gacanta u gasho ka ugu khayrka badan noqo oo iska kay cafi kun khayra aakhidin waa tusaaleheennan hadda aan doonayno kun waa maxay waa ficlu amar kun waa kaana amarkeegii away haddaba ismigii mubtadaha ahaa ismigii mubtada ahaa baan doonaynaa waa damiir mustatira oo maxay ah anta waa damiir mustatira anta ah ahway khabarkiina markaa kun khayra aakhidin markaynu nidhaa khayra waa khabarkii asalku wuxuu aha anta khayru aakhidin bay ahayd mubtadiya khabar markaad ka dhigaysid anta khayru aakhidin haddii anta khayru aakhidin kaana oo amara ku dar lagu yidhaa antadu mustatir bay noqon waxaanad ugu dhawaaqi doontaa kun khayra aakhidin kun khayra aakhidin ayaad ugu dhawaaqaysaa kun ahaw khayra aakhidin mid qaada midka ugu khayrka badan seef oo iska kay nabigu calayhi salaau wasalaam dabeecadiisa de ilahay baa inoo tilmaamay wa inahu la calaa khuluqin cadiim qof gardarro ku soo doontay ma eegin ninkani dulmi inuu ku raadsanayo ma eegin ninkani inuu gaal yahay ma eegin ninkan inuu xaq la dirirayo ma eegin ninkan inuu nebi ilaahay dil isleeyahay wuxuu eegay cafiska uu dalbay iyo qiimaha uu leeyahay nebigu muxuu sameeyey miyuu dilay ya wuu cafiyey nebigu sala allahu alayh wasalam nimankii gaalada ahaa markuu tagay muxuu ku yidhi nink kii ugu khayrka badnaa dunida ayaan ka imid buu yidhi agtiisa ballanna nebiga uu kula galay inuuna dagaal dambe ku soo qaadaynin ila wuu badbaadaye kun khayra aakhidin waa kaana amarkeegii haddaba culima amsa baan doonaya cid mudaaricaysa amsa yaa mudaaricaynaya amsaa amsaa amsaa bal sheekh mudaarice yamsi may ma jirto sheekh hee bal mudaarice amsaa yumsi jazaaka allah khayr eeg ficilka maadi hadduu afar xaraf yahay bal hadda qaaciidada u fiirsada ardayay maxaan ku idhi ficilka maadi hadduu imise xaraf yahay afar xaraf hadduu maadigu yahay marka mudaaric laga dhigayo xarafka koowaad in la godaa waa waajib maaha baryo maaha waa waajib weeyi haduu ficilka maadi afar xaraf yahay afar xaraf maxaan ku idhi xilliga mudaarica maxaa qasaba xarafka koowaad ee xarfulmudaaracada ah xuruuftii anaytu ee hamsaha iyo nuunka iyo yaada iyo ta'da ahayd in la godaa waa waajib haddaba amsa waa mise xaraf waa maadi ilayne amsaa waay mise xaraf afar xaraf markaad mudaaricaynaysa maxaad odhan yaa ku mudaaricee yumsi yaada waa inaad godaa majhuulna maaha oo niyo maxaa majhuulsay u noqon weyda kii naayu faacilka qaadanayay dee qablal fadxadiisii baan jirin ilan mudaarica waxaan iska ogayn awelkana waa la godaa majhuulka kuu ka dambeeyana waa la kordhigaa kii kordhiga qaadan lahaabaa hoos dhigsita yumsi siinkaa hoos dhigsita yumsi maxaad odhanaysaa asbaxa waa imise xaraf asbaxa afar xaraf kolkaad mudaaricaynaysa si aad u mudaaricayn waa inaad xarafka koobaad godaa oo maxaad odhan yusbixu waa imise xaraf jaahadda jaahadda waa imise xaraf afar xaraf markaan mudaaricaynay waa inaan xarafka koobaad maxaan ku sameeyaa qasab waa inaan goda ilen waa maadi afar xaraf e maxaan idhahdaa jaahada yujaahidu saabaqa ka warran waa xaraf saabaqa afar xaraf markaan mudaaricaynaya maxaa waajiba xarafka koobaad inaan bal balya ku bilaabo yusaabiqu bal nuun ku bilaabo nusaabiqu bal hamse ku bilaabo usaabiqu bal ta ku bilaabo tusaabiqu haddaba waxaan doonaya callama waa imise xaraf callama waa xaraf mise waa saddex niyo callama malaha waa saddex callama laamkaa shadan shadka ha ilaawina soo afar xaraf ma aha mudaarica inaad xarafka koobaad godaa waa waajib weeye callama maxaad odhan mudaarica yucallimu hamse ku bilaabo ucallimu ta ku bilaabo tucallimu nuun ku bilaabo nucallimu amsa haddaba yadii maxay noqotay amsa markaan ya ku bilaabo yumsi ta markaan ku bilaabana tumsi hamse markaan ku bilaabana umsi nuun markaan ku bilaabana numsi okay xuruuftii afarta ahayd marka lagu bilaabo waa nooca amsa amarkeegii baan rabaa amsa inaan haddana amarka keeno weeyaan amar amsa amarka imsi miyaad tidhaahdeen may amsa markaan amarkeega doonayo waxay la macno noqotaa kelmadda shalay la yidhahyo kale isku dhawaaq yihiin shalay maxaa horta loogu dhawaaqaa amsi saw shalay maaha Er, amsaa amarkeegu waa amsi amsi ahaw bay noqotaa ama shalay bay noqotaa amsa waxa weeye waxa jinaaska oo waa ereygan jinaaska la yidhaha taamka aho laba macnay leedahay amsa amsi amsi baa laba macno leh inay ismi tahay amsi amsi inay ismi tahay oo maxay macnaheegu noqonayo amsi hee amsi shalay inay noqoto oo ismiya iyo inay ficil tahay oo amsi ay maxay tahay ahaw ay tahay luqo kastiba way leedahay ereyada noocan oo kale ah amsi eeg amsi dhawaaqani marna ismi buu u shaqaynaya marna ficil buu u shaqaynaya luqo kastiba way leedahay ingiriiskumaydaan arki jirin eh, i wanted to watch your watch oo kale ereyga watch ihi muxuu u mar waa asfeeb sow waxa weeyaan eegidii marna waa asnownoo sow maaha saacaddii soo caynkaa maaha eh, i wanted to nail this nail on the wall oo kale haddaan idhaahdo ereyga nail ka waran mar waxa weeyaan musbaaridii waa ficilkii gidaarku garaacidii marna waa musbaarka laftiisii kolka waxaynu ognahay luqooyinka oo dhani way leeyihiin eeg laba erey oo intay dhawaaqa ka midaysan yihiin ay isku dhawaaq yihiin laakiin macnuhu uu kala duwan yahay jinaas baana loo yaqaanaa amsaa amarkeegii waa maxay baynu nidha amsaa amarkeegii amsaa amarkeega haye amsi weeye amsi amsi kolkaa ahawna way noqonaysaa amsi ahaw amsi maxay kalay noqon kartaa shalayna way noqon kartaa teenu waa ahaw asbaxa yaa mudaaricaynaya ya asbaxa asbaxa haye asbaxa uu haday wuu ahaanaya yaa odhanaya xarafka koobaad waa in la godaa asbaxa haye yusbixu haddana ta tusbixu haddana nuun nusbixu haddana hamso usbixu ok waaynu aragnaa asbaxa amarkeegii baan doonaya sidan ay u qoran tahay kuu ka dambeeyo un kasri ka u dambeeyana iska reeb kuu ka dambeeyo ba'daha kasri sidan ay u qoran tahay asbix eeg ninka markaad la hadlaysa waa asbix gabadha markaad la hadlaysa waa asbixii labada nin markaad la hadlaysa waa asbixaa ragga badan markaad la hadlayso waa asbixuu dumarka badan markaad la hadlayso waa asbixna asbixna mayla socotaa hadda ninka waa maxay markaad amrayso asbix gabadha markaad amrayso asbixi labada nin markaad amrayso asbixaa labada dumara markaad amrayso asbixaa waa labada rag oo kaluun ragga badan markaad amrayso asbixuu dumarka badan markaad amrayso asbixna dee khabarkii unu sheeg asbix qaa'iman dhe asbix qaa'iman abix qaaiman away ah, ismigii waa anta qarsoon anta qaaimun bay ahayd markaa anta qaaimun haddii asbaxa oo amara ku lagu yidhaa maxaad odhan asbix qaaiman anti qaa'imatun oo ka warran anti qaa'imatun eeg amar asbixii eeg antidii waxay isku beddelaysaa ya maxaan odhanayaa markaa asbixii khabarkii un sheegila yadanaa ismigii fii maxalli rafcinka ahaaye asbixii qaa'imatan haddaan antumaa qaa'imaani aan ku idhaahdo asbix ku dar ka warran asbixaa qaa'imayni haddaan antuma qaa'imataani aan ku idhahdo ku dar ka warran asbix amara ka warran asbixa qaa'imatayni antum qaa'imuuna asbix ku dar amara haddaan ku idhaha ka warran asbixuu qaa'imiina haddaan antunna qaa'imaatun ku idhaha ka warran antunna qaa'imaatun maxaan idhaha antunna qaa'imaatun haye asbixna qaaimaati nuunkaasi waa antunadii nuunkaa nuunu nisbihii asbixna markaa le waa antunadiiba asbixna qaa'imaatin aan ugu dhawaaqaya waad aragtaa culimo haddaba kaana ismi faacil bay leedahay yaa ismigiisa faacil sheegaya kaana ismi faacil bay culima leedahay u baahan tahay kaana waa ismigeega faacil waa maxay kaainun waa ismi faacil kaainun waa ismi faacil kaana ismi faacil ayuu noqonaya kaainun baa ismi faacila markaa kaana ismigeega faacil waa kaainun kaa'inkani wuxuu kaaga doonayaa ismi mubtadiya khabar kaain haddaad aragto mubtadiya khabar waa inaad siisaa kaana masder bay leedahay ka warrame masderkeegii waa maxay waa own ereyga ownihi mubtadiya khabar buu kaa doonaya own own baa mubtadiya khabar u baahan markaa isna adxaa baan doonaynaa adxaa muxuu noqonayaa mudaariceegii adxaa mudaariceegii muxuu noqonayaa adxaa haye adxaa maxaynu nidhaahnaa yudxi amarkeegiina maxaan idhaahdaa adxi sida amsi oo kale adxi adxi dalla mudaaric bay inooga doonaysaa mudaariceegii waa maxay dalla haye yadilu maya war yadilu maaha culimo yudiluna maaha waa saddex xarafe maxaad u godaysin xarafka koobaad ya dil mudaaric baan doonayaa hadda yadallu maasha allah yadallu dalle amarkeegii baan doonayaa dalla ahaw baan doonayaa inaan idhaah ya dil maya ya waa sidanay u qoran tahay markay maadiga tahay sidan hadda ay maadinimo u qoran tahay unbaa marka amarka la doonayana aad ugu dhawaaqi waxaan ku odhanayaa dalla nashiidan waraahow nin firfircoon inan haddaan la hadlayo maxaan odhanayaa inanta haddaan leeyahay inanay firfircoonow dallii nashiidan baan odhan laba nin haddaan la hadlayo maxaan odhan dallaa nashiidan laba dumara haddaan la hadlayo maxaan odhan dallaa nashiidan laba rag haddaan la hadlayana dallaa nashiidan rag badan haddaan la hadlayana dallu nashiidan dumar badan haddaan la hadlayana waan kala saari labada laab dhalilna baan eg waxaan odhan waan kala idlalna baan odhan idlalna nashiian idlalna nashiian mayla socotiin waan kala saaray dumarkii badnaa idlalna nashiian dumarow firfircoonaada idlalna nashiian welibana nashiidaatin idha halka dambe idlalna nashiidaatin ila nashiidku ma aha wixii mufradiya jamcu ka sinaan jireen ya hamsahani wuxuu ka yimid qaaciidadii ficilka amar lagu samaynayey baan kusoo dhiganay mar kastoo la kala furo xarafka labaad baa reebmaya mar kastoon la kala furinna xarafka labaad baa xaraka qaadanayo hamsa laga maarmaya culima waxaynu ognahay dallo waynu qaadanay baata yaa mudaaricaynaya baata baata mudaariceegu waa maxay baata mudaariceega ka warrama baata mudaariceega ayaynu doonaynaa inaan ogaano baata mudaarica baata baata maxaynu nidhahnaa yabiitu haddana hamse ku mudaariceeya abitu haddana ta ku mudaariceeya tabitu haddana nuun ku mudaariceeya nabitu baate amarkeygii baynu rabnaa bit wey bit waa ninkaa bit a ah. gabadha ma taqaana laakiin b t bay noqotaa b t laba eeg eeg b t eeg b t ayaad odhanaysaa b saaimatan maxaad odhanaysaa labada nin bita eg bita saa'imayni maxaad odhanaysaa labada dumarka ah eeg biitaa saa'imatayni saa'imataynidumaad bedeli ragga badan maxaad odhan biituu saa'imiina biituu saa'imiina mayla socota dumarka badan maxaad bitna bitna saa'imaatin bitna saa'imaatin wahaakada culima saara ayaan doonaynaa inaan saara haddana mudaariceegii ogaano saara haye saara yasiiru hamsii ku mudaariceeya asiiru nuunkii ku mudaariceeya nasiiru tasiiru okay amarkii igu dara saara waa sir sir mujtahidan baa lagu odhan laysa layse waxaa ii mudaaricaynaya hal arday ardayga ugu xariifsanunbaa ii mudaaricaynaya waa sheekh maxamed maasha allah sheekh maxamed way kuu dhowdahaye meel fogbaha u doonine sheekh soo tuur ya <laughs> si fudud buu iska ka celiyey laysi jaamid bay ahaydoo mudaaric may lahayd laysi war culime laysi mudaaric miyay lahayd ma lahayn mudaaric waan weydiiyey sheekha wuxuu idhi laysi mudaaric male wuu saxan yahay laysi waa jaamid mudaaric male sheekh amar haddaba isku day laysehee amarna ma leh ma hubtaa waa yahay eh, alasta qaa'iman haddaan ku idhaa ka warran mayna mudaaricaysoniga hamsii ka horraysiiyey alasta qaa'iman war hamsahani waa istifhaam hamzaan alasta ku jiraa waa istifhaam waa maadi inuu maad yahay so inagii soo dhiganay ta facalta maynan ta facalta soo dhiganin lasta taa facalta maadi uunbay geli jirtay sidaan soo dhiganay wahaakada wamaa zaala yaa mudaaricaynaya maa zaala yazaalu amarkeega yaa keenaya zil war male waa qaybtii mutasarif naaqiska wamaa zaala ka bilow waman faka wamaa fatia wamaa barixa afartaasi mudaaricuun bay leeyihiin eeg amar male baynu iska ogeyn haye waman faka yaa mudaaricaynaya infaka infaka yanfaku haye amarkeega yaa keenaya amar maxaa tidhaahdeen ma laha amar maa sha allah haye wamaa fatia fatia yaa mudaaricaynaya yaftau haye amarkeegana amar male maa sha allah wamaa barixa barixa yaa mudaaricaynaya yabraxu amarkeegana amarkeega haye yabraxu amarkeega male amar maa sha allah wamaa daama intuu daaimsan yahay wamaa daama intuu daa'imsan yahay haddaba maadaama markaynu culima isticmaalno mudaaric ma leedahay ma isku dayaa mudaariceega male mudaaric amar ma leedahay jawaabtu waa maya amarna male maadaama maadi mudaaricna male amarna male waa qaybtii jaamidka ahayd wamaa tasarafa min haadaa uu inoo diray kelmadaasi inta aan sharxaynay weeyaan wamaa tasarafa minhaa maadiyadan waxa ka leexleexday buu ina yidhi maxaa maadiyadii ka leexleexday kaana maxaa ka leexday maadigii mudaaricii amarkii ismigii faacil masderkii waxyaabihii oo kale erey kasta wa inaga wamaa tasarafa minha kelmad hamoodin si inta la macneeyo un la dhaafayo wamaa tasarafa minha waa inaad cashirka dib ugu noqotaa oo erey kasta waxaan jaamidka ahayn aad soo gedgedidaa markaa sida kaana waa maadigii wa yakuunu waa mudaaricii wa kun waa amarkii ismigii faacil iyo masderkii buu iskaga tegey wa asbaxa waa maadigii wayusbixu waa mudaaricii wa asbix waa amarkii laba erey buu inooga shaqeeyey sheekhu mayla socotiin taquulu waxaad odhan haddaba halkaa ficiladii baynu aragnay iyo camalkoogii kaana waa khawaatuha camalkeegu maxay ahaayeen inay ismigana rafciso khabarkana nasbiso mubtadiya khabarka kaana unbaa ku soo kordhaysa saddex erey ayay jumladu ka koobnaanaysaa kaana muxamedun saa'iman kaana waa ficila iska dhaaf muxamedku waa mubtadihii ismiga hadda laga dhigo waa marfuuc saa'imkuna waa khabarkiiyo waa mansuub wahaakada tusaalayaashan ila eg taquulu waxaad odhan kaana zaydun zayd wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan ficilka naaqiskiihi waa kee kaana ismiga marfuuciihi waa kee zaydun khabarka mansuubkii waa kee qaa'iman haddaba kaana zaydun qaa'iman waxaan doonayaa hal arday oo kaanada tuura oo mubtadiya khabarkii dib u ceshada seen ugu zaydun qaa'imun baan ugu dhawaaqaya hal ardayo waxaan u baahanahay kaana zaydun qaiman ismiga musane iga dhiga haddii ismiga musane laga dhigo waa qasab khabarkuna inuu musane noqdo nacam maxamed muuse kaana zaydani qaa'imayni hal arday baan rabaayo ismiga jamac mudakarsaalim iga dhiga khabarkuna qasab waa inu jamac mudakarusaalim noqda ama jamac waa inuu kaana zayduna qaa'imiina waxaan rabaa hal ardayoo halkaa zayd faadumo iigu bedela halkaa zaydun arday faadumo iigu bedelaan rabaa kaanadii horta taa lagu dari taau tacniifta ilan ismigiibaa ismigani sidii faacilko kale u shaqaynaya markuu faacilku u dhadig yahay ficilka ta lagu soo degi jiray maxaan kaanat faadimatu qaa'imatan haye saasaynu ku wadaynaa culimo walaysa camrun camar ma aha shaakhisan mid muuqda walaysa camrun camar ma aha shaakhisan mid muuqda ficilka naasikhihi waa kee ficilka naasikhihi waa kee laysa ismigiina waa kee camrun khabarkiina waa kee shaakhisan wamaa ashbaha daalika iyo waxaa wixii shabaha wamaa ashbaha daalika maxaa looga jeedaa maxaa shabahay imisuu horta tusaaleeyey culimoy imisuu tusaaleeyey labuu tusaaleeyey wamaa ashbaha daalikadu waa imisa markaa koob koob iyo tobankii kale ayuu wamaa ashbah daalika ku yidhi waad ila socotaa baan u malaynaya wa amaa inna wa akhawaatuhaa inna iyo kuwa lamidka ah wa amaa inna wa akhawaatuhaa inna iyo kuwa lamidka ah inna wa akhawaatuhaa culima bal hadda ila eg imise xaraf bay ahaayeen inna iyo akhawaadkeed lix bay ahaayeen ama shan saw saa ma aha waa wada xaraf iyagu kaana cagsigeed bay u shaqaynayo mubtaduhuna mansuub buu noqon khabarkuna marfuuc buu noqon muxamedun qaaimun bal inna yaa ku dara inna maxaan ugu dhawaaqaa muxamedun qaaimun haddaan inna ku daro inna muxammadan qaaimun baan odhanaya inna muxammadan qaaimun eeg hadda ana qaaimun yaa inna ku dara ana qaaimun haddaan ana qaaimun inna ku daro anad iya bay noqoni inna qaaimun iminka qaaimun waa khabarkii ah waa ismigii haddaba inii qaa'imun markaan idhaa yadanaa yaa ismigiiyo inii yada ku jirta ayaa ismigii mubtadaha ahaan jiray ah wa amaa inna inna iyo wa akhawaatuhaa kuwa lamidka ah inna iyo kuwa lamidka ah fa innahaa iyadu tansibu way nasbini alisma ismiga ismigaa maxaa looga jeedaa ismigaa waa kii mubtadaha ahaan jiray ismu innaa la odhanaya waa la nasbiyey innadaa nasbisay wa tarfacu way rafcini alkhabara khabarka khabarkiina marfuuc bay ka dhigan oo waa kaana cadsigeed waana tawkiid iyo dhaar bayna faa'iideeyaan inna iyo anna tawkiid iyo dhaar bay faa'iideeyaan wahiya inna weeye inna lagulama hadlo qofka mar kasta inna ee markuu shikisan yahay baa lagula hadlaa haddaad tidhaa innii qaa'imun iyo haddaad tidhaa ana qaa'imun waxay ku kala duwan yihiin ana qaa'imun waa hadal caadiya oo qof caadiyaad kula hadlaysaa inii qaa'imunna qof shikisan baad kula hadlaysaa haddaba waa inaad dhakhtar isku aragta inaad tahay qofka intaanad la hadlin waa inaad baadhaa xanuunka haya waa inaad ogaataa hadalkaad sheegi doonto ma inkiraya ma ka shakisan yahay mise waa khabar maadaar hadduuna waxba ka ogayn ana qaa'imun baad ka odhan hadduu shikisan yahay inii qaa'imun baad ka odhan hadduu inkirsan yahayna dhaarugu dar ama ina tawkiid ugu dar inii laakiin haddaad ini qaa'imun uun tidhaa qof aan waxba ogayn wuu kugu qoslaya hadduu iminka qof albaabkaa ka soo galo uu yidhahdun ka warran wallahi waad fadhfadhidiin wallaahi waad fadhfadhidiin war ninkayaa ka dhaarsaday waynu wada qoslaynaa waxaynu u qoslaynaa luqadaynu naqaanaa sheekh luqadda ayaynu naqaanaa waxay tahay ninka albaabka ka soo galay ee yidhi wallaahi wada fadhidiin run sheegay maxaynu ugu qosalnay runta maa lagu qoslaa ile waynu fadhinaaye waxaynu ugu qosalnay war warkan maba diidanine yaa ka dhaarsaday ninka maxid baa ka dhaarsatay maya kolka eg waxa loo baahan yahay af carabigana saasoo kale inaad samaysa maaha meel aan tawkiid u baahnayn ha tawkiidinin meel tawkiid u baahanna tawkiidkeega ha ka tegin waama ina wa akhawaatuhaa ina iyo kuwa lamidka ah fa inahaa tansibu way nasbini alisma ismiga wa tarfacu wayna rafcini alkhabara khabarka khabarkana way rafcini ismigana way nasbin wahiya iyadu ina weeyaan waa anna weeyaan ina iyo tawkiid bay faa'iideeyaan laakina wey laakina istidraag waa wax wax laga soo reebayo istidraag soo reebid bay laakinadu faa'iidaynaysaa wa kaana weeyaan kaana tashbiih bay faa'iidaysaa tashbiih laba shay oo laysku shabahayo wa layta laytadu tamani bay faa'iidaysaa waxaad jeclaysanayso wa lacalla weeyaan lacaladuna waa raje waxaad rajaynayso bal hadeeg waa wada xuruufe lixdiibe inna iyo anna maxay faa'iidaysaa baynu nidhi tawkiid laakina maxay faa'iidaysaa baynu macno ahaan istidraag kaana maxay faa'iidaysaa baynu nidhi tashbiih maca tawkiid kaafkuna tashbiih annaduna tawkiid leytadu maxay faa'iidaysaa baynu nidhi tamani lacalla maxay faa'iidaysaa baynu nidhi taraji taquulu waxaad odhan ina zaydan qaa'imun zayd wuu taagan yahay xarafka naasikhaa ma aragtaa warwaakii xarafka naasikhiyo culimo waa ina away ismigii mubtadaha ahaan jiray zaydan waa mansuub away khabarkiina qaa'imun haddaba ina zaydan qaa'imun muhane ma layga dhigi karaa waa in muhane layga dhigaa ina zaydaani lama ogolo sheekh wa ile waa ismi mansuub eh ya ku nasbi ina zaydayni qaaimaani ina zaydayni qaa'imaani waa inaan caynkaa ugu dhawaaqnaa walayta camran alla camar ninka la yidhaahdaa shaakhisun miyuu ii muuqdo alla camar miyuu ii muuqdo wamaa ashbaha daalika iyo waxaa wixii shabaha wamaa ashbaha daalikadaa maxaa looga jeedaa culimo lixdii imisuu tusaaleeyey laba imisuu ka aamusay afarta uu ka aamusay buu wamaa ku leeyahay inta uu ka aamusay ee afarta ah ayaa wamaa ashbaha daalika ah wa macnaa ina waa anna inna iyo anna macnaheegu waa litawkiidi tawkiid inna iyo anna tawkiid bay faa'iideeyaan waa meelaha dhaarta walaakina lafdiga laakiniihina lilistidraag waa wax wax laga soo reebayo wa kaanna kelmadda kaaniihina waa litashbiih wax wax lagu shabahayo walayte kelmadda laytihina waa litamani kaljeclaysi waxaad jeclaysanayso walacallo kelmadda callacalihina waa litaraji wa tawaquc taraji waa waxaad rajaynayso tawaqucna waa waxaad ka baqaysa inuu dhaco halkaa waxaan kaga baxnay inna waa akhawaatuha oo xuruuf bay ahaayeen lixna way ahaayeen siday u shaqaynayeenna waad aragtaa danna waa akhawaatuha waa sagaal waa nawaasikda qaybtii ugu dambeysay weeyi sagaal toban buu sheekhu qorayaa horta waxaad ogaataa sagaalka ama tobankani mubtada iyo khabar markay gelayaan mubtadaha iyo khabarka faacil baa ka horaynay ay qaadanayaan ogow intaa tobankan ama sagaalkani maxaan ku idhi waa akhawaatuha mubtade iyo khabar markay gelayaan maxaa ka horaynayo mubtadi iyo khabarka faacil ay qaadanayaan baa ka horaynaya faacil baa ka horaynaya waa in danno aan sheego tallaabada koowaad maxaa qasaba inaan ku xijisiiyo faacil baan ku xijisiinaya faacilkaa waxaa ka dambaynaya mubtadiya khabar laakiin kaana iyo akhawaadkeed faacil ma qaadanaynin kaana markaan sheego mubtadiya khabarkunbaa toos meesha usoo gelayey inna markaan sheego mubtadiya khabarkunbaa toos meesha usoo gelayey faacil ma lahayn kaana iyo inna toona laakiin danna faacil bay la dheer tahay faacil bay qaadan intaa kadib bay mubtadiya khabar u baahnaan mubtadiya khabarka waxay dannadani ku samaynaysa mataqaanaa labadaba way nasbini hadaba sheekha waxaynu leenahay sheekha ajrumiga warniyow toddoba baab baynu ku jirnay inaynu dhigano toddobada baabna marfuucaad bay ahaayeen marfuucaadka imisaynu ku soo marnay marfuucaadku imisay ahaayeen toddobadii marfuucaadkan ku jirnaye dannada muxuu u keenay dannaduba iyadaa marfuucaad male marfuucaadba danna male waa mansuubaad inuu mansuubaadka inoogu keenay ahayd soo caynkaa ma ahayn wuxuu sheekhu halkan u keenay danna maadaamu kaana ka hadlay oo naasikha kaanana xagga khabarka dee inuu mansuubaadka ku keenay ahayd xagga ismigu u eegay yaa marfuuca kaanada ismigeega innadana yaa marfuuca khabarkeega eeg innada marka halkan la sheegaya xagga khabarkaa looga qastayaa kaanada marka halkan lagu sheegayana xagga ismiga looga qasdayaa mayla socotaa hadda laakiin kaanada xagga khabarka in mansuubaadka lagu sheegay ahay innadana xagga ismiga in mansuubaadka lagu sheegay ahay dannadana labadeeda wejiba in mansuubaadka lagu sheegay ahay sheekhu halkan wuxuu u keenay danna munaasabo uu u munaasabeeyey nawaasikhda kale maadaamu kaano oo naasikha sharxay inno oo naasikhana sharxay danno oo naasikha unbaa hadhaye meel gaaraha ku sheegine dee walaalaheed kuwa raaci kuwan ay wax la qabto kuwan ay wax la qabto raaci wa amaa danantu danantu iyo wa akhawaatuhaa kuwa la ah fa inahaa iyadu tansibu way nasbini almubtadaa mubtadihi mafcuulu awal baa laga dhigi walkhabara khabarkiina way nasbini oo mafcuulu haani baa laga dhigi ala annahumaa labadoodani mafcuulaani laba mafcuul inay noqonayaan lahaa iyada ay u noqonayaan laba mafcuul oo danna ay leedahay ayay mubtadihii khabarkii ka kala dhigani muxamedun qaa'imun hal dabaldanno ku dara muxammadun qaa'imun danna ku dara maxaan idhaahdaa markaan muxammadun qaa'imun danna ku daro danna markaan keeno waa inaan faacilla soo degaa danna caliyun danna caliyun muxammadan qaa'iman haddaad danantu tidhaana waad saxan tahaye arday baan ta'dan yar horay u arkaynin danantu ta'danaa faacila laakiin ardayga aan ta'daa horay u arkaynin waxa fiican in loogu tusaaleeyo magac muuqdo faacilkii u arkayo danna awalkii mubtadaha ahaan jiray muxamadan awalkii khabarka ahaan jiray labadiiba mayna mansuub noqonin labadiiba waa mansuub wahiya danantu weeye danantu waan maleeyey ama waan yaqiiniyey danantu waan yaqiiniyeyna way noqotaa danantu waan yaqiiniyey bay noqotaa mararka qaar aayadda qur'aanka ee suurat lbaqara ku jirta maxaad ku macnaysaa aladiina yadunnuuna anahum mulaaquu rabbihim maxaad ku macnaysaa aayadda aladiina kuwa yadunnuuna malaynaya miyaad tidhaahdaa war ilaahay la kulmi miyaad malaysaa mise waad yaqiinisaa haddaad mu'min tahay ama ahlu tawxiid haddaad tahay inaad rabbigaa la kulmi ood hortegi uu ku xisaabi ma malamalay kugu tahay mise yaqiin bay kuu tahay aladiina kuwa yadunnuuna malaynaya annahum mulaaquu rabbihim inay rabbigood la kulmayaan sidaa ha odhan kuwa yadunnuuna yaqiininaya dheh annahum mulaaquu rabbihim inay rabbigood la kulmayaan dannada aayada qur'aankaa ku jirtaa waa yaqiin mar malay noqotaa marna yaqiin bay noqotaa wahiya danantu weeyi waan maleeyey iyo waan yaqiiniyey wa waxasibtu weeyi xasibtu waan maleeyey iyo waan yaqiiniyey labadaba way noqotaa iyaduna wa khiltu weeyi khiltu waan maleeyey iyo waan yaqiiniyey labadaba way noqotaa wa zacamtu weeyi zacamtu waan maleeyey bay noqotaa wa ra'aytu weeyi ra'aytu waan yaqiiniyey weeyaan teenini waan maleeyeyna way noqotaa mararka qaar waan arkay hadday tahayna teenan maaho hal mafcuulun bay qaadataa ra'aytu waan arkay hadday tahay ra'aytu kelidaan ka toogtay hadday tahayna ile way ku timaadaaye ra'aytu kelidaan ka toogtay hadday tahay hal mafcuulun bay qaadataayo teenan ma aha wa calimtu waan ogaaday ama waan meleeyey ama waan faruurmay intaba calimtu way kutaqaana ku timaadaa calimtu waan faruurmay bay noqotaa xataa calimtu waan faruurmay calimtu waan waan eg waan yaqiiniyey way noqotaa calimtu waan meleeyey way noqotaa calimtu waan meleeyey mayla socotaa hadda aayadda qur'aanka a maxaad ku macnaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu ida ja'akum almu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhunna allahu aclamu biiimaanihina fain calimtumuuhunna muminaatin fain calimtumuuhunna eeg hablaha soo hijrooday marka su'aalaha la weydiinayo maxaa ka soo bixi kara ma yaqiinbaa miyuu qofkani intuu ku yidhaha waan soo hijrooday isagoo haddana ku basaasaya miyuuna sir kale kuula joogayno inu markaad su'aal weydiisana wax kale kuu sheeganaynin fain calimtumuuhuna haddaad u malaysiin mu'minaatin falaa tarjicuuhuna ila lkufaar wawajadtu waan ogaaday weeyi wajadtu waan helayd hal mafcuulun bay qaadataayo teenin ma aha watakhadtu waan ka yeeshay wajacaltu waan ka yeeshay wa samictu waan maqlay iyadu samictudaas aan ka reebaynaa waa xabadda tobnaade samictu mubtadiya khabar ma gasho ayaynu leenahay samictudaas unbaynu ka danantu waxaan u maleeyey zaydan zayd mundaliqan nin tegaya yaa mubtade ahaan jiray zaydan yaana khabar ahaan jiray mundaliqan wakhiltu waxaan u maleeyey camran camarna shaakhisan nin muuqda yaa mubtade ahaan jiray camran yaana khabar ahaan jiray shaakhisan wamaa ashbaha daalika iyo waxaa wixii shabaha wamaa ashbaha daalikadaasi waa imisa sagaalkii ama tobankii labuu inoo sheegaye sideedda soo hadhay ayuu ku leeyahay halkaa uga qiyaaso insha allahu tacaala cashirkeennu baabu nacti halkaa ayuu inoogu joogi doonaa su'aalihii baa inoo bilaabmaya insha allah waxaan jecelahay ardayda qaar baa kaca su'aaluhu cashirkay inooga mid yihiin ogaada kolkaa xalqadahana dee in lala xisaabtamo weeye kolley waxaynu samaynaynaa haddii rabbi ogolaado su'aalaha waxaan jecelahay ardaygu wuxuu doonayo ee cashirkiisa ah ii horraysiiye intaanan anu waxba idin weydiin cashirkan iyo cashirkii hore waxaa su'aal ka qabta ii horraysiiya haye haa haa haye markii eeg shuruuddii mubtadaha inuu mufrad yahay waxaynu shardi uga dhignay eeg mufradnimada waa markuuna khabar qaadanayn baan idin idhi markuu marfuuc qaadanayaa mufradkuu shardi u yahay haddaad aragto mubtade marfuuc qaato oon khabar qaadan mufrad baa loo shardiya musane ma noqon karo jamacna ma noqon karo mubtadaha ah laakiin khabarka qaataa marna mufrad buu noqon marna musanuu noqon marna jamac buu noqon mubtadahaynu qaybinay mid mid khabar qaata iyo midaan khabar qaadane marfuuc qaata ka marfuuca qaata waxa shardi u ah inuu mufrad yahay ee khabarka qaadan waa araaqibun anta oo kale araaqibun anta aqaa'imun alcaliyaani oo kale aqaa'imun alcaliyaani aqaa'imun waa mubtade waa mufrad alcaliyaanina waa faacilo khabar ma qaadanayaba faacilkaasaa kaga filaaday haye su-aashaa waad fahamteen ardaygu weydiiyey haye maxaa tidhi kaana shuruuddeeda maaha eeg kaanadu male mubtadaha ay gelaysa ayaa shan a baynu shan shardi ayaynu mubtadaha ay kaana gelaysa u sheegnay hadda waa kayna waxyaabaha ayna geli karaynin kaana mubtadahay gelaysa waxaa loo shardiyaa inuuna laazimu sadri ahayn inuuna bilowga laasimsan xagga hore inuuna dhicin waxaa xagga hore waajibiya inuuna ahayn hadduu laasimsadana kaana geli mayso mayla socotiin waa shardiga koobaad allaa yakuuna laazima sadri shardiga labaadna anlaa yalzam alxadf iyuuna xadaf laazimin waxyaabihi waajibka loo xadfi jiray yuuna noqonin shardiga saddexaadna anlaa yalzama xaala waaxida yuuna xaalad qura laazimin sida duuba oo kale shardiga afraadna anlaa yalzama alibtidaa binafsihi in naftiisa mubtade looga dhigo yuuna laazimin waa shardiga afraad shardiga shanaadna anlaa yalzama alibtidaa bikayrihi in kayrkii lagu bilowdo hadalka yuuna laasimsanin afartaa shardi ayaa waxa ay kaana gelayso ee mubtadaa kaana ay geli karto loo shardiyaa afartaa shardi baynu qaadanay haye inna iyo anna waa li xaraf midi waa inna midna waa anna mubtadaha mansuub bay ka dhigaan khabarkana marfuuc bay ka dhigaan ina iyo anna waa tawkiidoo dhaaroo kalea loo isticmaalaa ka annana waxaa loo isticmaalaa tawkiid maa tashbiih tawkiid maca tashbiih laakinana istidraag wax wax laga soo reebayo waxaad odhani caliyun shujaac cali waa geesi laakinahu bakiil laakiin wuu gacan adag yahay laakinahu bakiil laakiin wuu gacan adag yahay saasaynu isticmaalaynaa haye maxamed haye sheekh antum qaa'imuuna antum ya antum qaa'imuun marka la icraabayo waa mas'ala khilaafiya weeyi antum qaa'imuun mas'ala khilaafiya jumhuurtu waxay qabaan inuu damiirku an ku joogo antum qaa'imuun marka lagu yidhaha waxaa damiirka ismigaa jumhuurtu an bay qabaan an waa an damiirun munfasil fii maxalli rafcin mubtada mabniyun cala sukuun wt xarfu daalun calى khiaab antum tadani waa xaraf khiaab kutusaya antum wlmiimu calaamatu jamci dukuur miimkuna waa calaamadii kutusaysa jamc ragihi inuu meesha joogo antum maxaa ismiya ayuu ardaygu weydiiyey ama sheekhu weydiiyey antum an ayaa ismiya sida jumhuurtu ay qabaan ta'du waa xarfulkhiaab miimkuna waa wax kutusaya jamc rag ah inuu waxani yahay danantu muxamadan qaa'iman marka la icraabayo waxaad odhanaysaa danantu ficlun wa faacilun xadulficli danan ficil maadi mabniyun cala sukuun litisaalihi bidamiiri rafci lmutaxari wataau damiirun eh, mutasil ama wataau damiirun lilmufradi lmutakalimi mudakaran kaana aw mu'anasan fi maxali eh, rafcin faacil mabniyun cala dami danantu Eh, qaa'iman waa mafcuulu awal lidanna mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahira ee eh, muxamedan baan doonayaa mafcuulu awal lidanna mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahira qaa'imanna waa mafcuulu saani lidanna mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahira wa jumlatu danna min alficli waalfaacili wاlmubtada'i eh, wاlhabr ama wاlismi wاlmafcuulayn iska dheh wاljumlaةu danna min alficli wاlfaacili wاlmafcuulayn laa sugrى walaa kubrى musta'nafatun laa maxala lahaa min alcraab haye sheekh mubtadaha iyo khabarkuba inay marfuuc yihiin nacam inaan asmaamaa layansarifo mubtadaha ka dhigo axmedu qaaimun axmedu qaa'imun ha axmedu waad eeg tanwiinun baa loo diidanaayay wax kale looma diidanayn godaa looma diidanayn axmedu marun baad godaysaa axmedu qaa'imun saw muxamedun lama odhan jirin laba godaal isaga hal godaalunba siinaysa axmedu qaa'imun ciisaa jaalisun wahaakada culima waxaan u malaynayaa su'aalaheennii maanta kuwaan idin weydiin lahaa inaanan idin weydiinaynin waxay noqonaysaa xalqadaha aan hayo ardayda aan ogaado ilayn imtixaanadaan iska qaadaynaa xalqadahan gacanta ku hayuunbaanan ku xisaabtami doonaa insha allah waxaan hayaa xalqadda zayd ibnu haabit anigoo mulaaxado welibana runtii xalqadda aggeliyey oo doonaya bal inaanu hadda insha allah isyar aragno waxaa iigu xigi doonaa jamaacatu abilaswad addu'ali ma fadhiyaan jamaacadaasi xalqatu abilaswad aducali xuduur baan ka rabaa gruub kaste jamaacadiisa xalqatu ibni malik alandalus ma fadhiyaan xalqatu ibni malik alandalus way fadhiyaan saddexdaa xalqadood waxaa ii soo raaca saddexdaa xalqadood ayaa horta iyagoo daabacan hadda gacanta ku hayaa waraaqaha ma haysatiin culima saddexdiina xalqadoodba xalqadaha waraaqahooga ma haysatiin waad haysiin sow maaha waayahay wiil kaste markuu dhammaado maalinta u dambaysa ayaad ii keeni doontiin waraaqda maalin markaan cashirka ka baxnana guruubyada xalqadaha unbaanu isku yar iman doona waxaanan jecelahay xalqadaha laftooda inayna xalqadu iska samaysmine inaan ragdee wax garanaya ay hogaamiyaan ilan raggan is caawin karaynin hadday isku soo ururaan waa mushkilad ma og tahay ragga waynu kala garanaynaa insha allah xalqad kaste ninka ku jira waa insha allah waa maasha allah xalqat ibnu malik waa xalqadiina soo ibnu maali waayo ninkaasi maasha allah ardaygaasi waa maasha allah waa yahay abilaswad idinka xalqadiinu waa maasha allah waa yahay jamaacatu zayd ibni haabit xalqatu zayd ibni haabit waa culimadii baa isku urursatay miya ha abubakr sidiiq maasha allah sheekh yuusuf waynu inagun baa isku iman doonnaa haddaa waayihi shukran insha allah halkaas haye